hadda ka bilowdaa bilowgii adduunyada beradan ka bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada beradan ka bilowdaa rabbi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa asalaamu laahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartayna dhageysanaysay meel kastoo aad joogtaan iyo siduu maqalkeena idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho qalaboon saaxiibayaal maanta waa khamiis taariikhduna waa labada bisha maarso sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha duhur intuu hawada ku jira waxaan kusoo qaadan doonaa degmada yakshiid oo aan biitin ah kulankii afraad oo ay ciyaartay iyadoo laba gool iyo eber kaga adkaatay degmada kaaraan tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sidoo kale degmada xamar jajab ayaa waxaay ka badisay warta nabadda halka degmada cabdicasiisna ay garaacday deegaanka garisbaale waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamadii shalay laga ciyaaray tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo kulamada xiisaha leh ee galabta lagu wado in laga ciyaaro waxyaabaha kaloo maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona tababaraha kooxda liverpool georgian colob oo digniin u diray manchester united ka hor kulanka ay maalinta xadda ah wada ciyaari doonaan kooxaha manchester united iyo liverpool barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo idiin haynaa arsenaal oo sii dheereysatay hogaanka horyaalka brimer leaga kadib markii ay xalay xasuuqday naadiga everton sheekooyinka kaloo idiin hayno waxaa qayb ka ah naadiga liverpool waxay iska xaadirisay wareegii sideeda tartanka efe kaabka waan idiin soo gudbin doonaa xalay waxay garaaceen wolfis barnaamijka ayay qayb ka tahay suuqa kaliibsiga ciyaartooyga iyo sheekooyinkay ka qorayaan wargeysyada ugu waaweyn yurub ayaan idiin soo gudbin doonaa isku aadka wareegiisa dibdhamaadka tartanka ee kaabka oo la sameeyey waan idiin helnaa hordhaca kulanka xiisaha badan ee el clasico ee dhexmari doona kooxaha real madrid iyo barcelona ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkan saaxiibada ayaa nagala qayb qaadanaya waxaadna saadaalin doontaan kulamada galabta laga ciyaari doono tartanka xiisaha leh ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sidoo kale waxaad fikirkiina ka dhiiban doontaan kulanka el kalaasiko ee caawa lagu ballansan yahay intuu barnaamijka ciyaaraha hawada ku jirana tabini diyaarin waaluul maxamuud aadan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k n n waxaad tahay saaxiibayaal barnaamijka ayaanu gudagelaynaaye hadii aan ku biloawno kulamadii shalay laga ciyaaray tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee kubadda cagta shalay kulamo dhowro ah, xiiso badan ayaa la ciyaaray degmooyin ayaa la reebay halka kuwo kalena ay soo baxeen islamarkaana iska xaadiriyaan wareega xiga ee tartanka degmada daniel iyo waaberi ayaa shalay wada ciyaaray iyagoo ciyaartaasi ay kusoo dhamaatay barbardhac hal gool iyo heber ah waa hal gool iyo hal ayay kusoo dhamaatay barbara hal hal ay wadagaleen degmooyinka daniile iyo degmada waaberi labadusa waxaa xusid mudan inay iskaga hareen tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sidoo kale kulamadii shalay la ciyaaro waxaa qeyb ka ah degmada yaqshiid ayaa laba gooli eber waxay kaga adkaatay degmada kaaraan tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir degmada kaaraan waxay qeyb ka tahay degmooyinka haray isla markaana tartanka macsalaamiyey yaqshidna waa ay soo gudubtay sida ay goor horeba xaqiijisay iyadoo maaragtay kulanna uu baaqu yahay degmada yaqshid afar kulan ee ciyaartay afarta kulanba waa ay badisay oo hal gool lagama dhalin shabaqeeda nadiif ayuu yahay afarta kulan waa ay badiyeen toddoba gool ay dhaliyeen labayo toban dhibcoodna waa ay haystaan degmada yaqshid gruubkooda sii kaalinta koowaad gruubkooda kaalinta koowaad ayay kaga jiraan oo degmada yaqshiid ambiitan ayay tahay afarta kulan oo ay ciyaartay goolna lagama dhalin mana laga badin degmada yaqshiid waxaa laleeyahay marka waa degmo aad maaragtay ay u muuqataaba inay tahay degmo sanadkan khatarteeda wadato kulamada kaleo la ciyaara waxaa qeyb ka ahaa kulan dhexmaray degmooyinka waa degmada cabdicasiis iyo deegaanka garasbaalle saddex gool iyo eberna waxaa ku badisay degmada cabdicasiis ciyaartaas oo aada u xiisan laheydna cabdicasiis ayaa saddexda dhibcood qaadatay saddex goolna waa ay dhalisay tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaana haatan waxauu soo gaaray heerkiisii ugu xiisaha badnaa iyadoo kulan kastoo la ciyaaraya uu xiisihiisa wato degmooyinka warta nabadii xamar jijabna waxay noqdeen degmooyinka ugu horeeya xaqiijiyey inay u gudbeen wareega xiga haddii aan eegno maanta waxaa jira kulamo aad u xiisiya xamaasad badan kuwaas oo galabta dhici doona waxaa wada ciyaari doona degmooyinka howlwadaag iyo xamarweyne weyne marka ay saacadu tahay sideed saac oo duhurnimo ciyaartan xiisaha leh ee udhexeysa howlwadaag iyo xamarweyne ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka injineeryarisow ee degmada cabdicasiis kulan kale oo xiiso leh ayaa waxuu galabta iyaguna dhex mari doonaa degmooyinka boondheere iyo kaxda saacadu markay tahay labada duhurnimo ama sideed saac ayuu kulankaana soo geli doonaa boondheere iyo weliba degmada kaxda ciyaartan ayaa waxa ka dhici doontaa garoonka baaxadda weyn ee stadium muqdisho sideed saacood duhurnimona waa ay soo geli doontaa sidoo kale kulan kaloo xiiso leh ayaa waxa uu dhexmari doonaa degmooyinka dharkeenley iyo gubadley ciyaartan oo soo geli doonto galabta sagaal saac iyo bar markay saacadu tahay garoonka muqdisho ayaana dhexmari doonaa ama kulankan uu ka dhici doonaa dharkeelle iyo weliba gobadiley sidoo kale galabta waxaa ciyaaraya kulan xiiso leh inuu dhex marayaa degmooyinka wadajir iyo shangaani labadan degmo ayaa kulan aad xiiso badan waxay galabta ku ciyaari doonaan garoonka baaxadda weyn ee injineer ee degmada cabdicasiis marka ay saacadu tahay saddex waa galabta sagaal saac iyo bar ayay kulanka xiisaha lehna na ciyaari doonaa guud ahaan afartaasi kulan ayaa maanta laga ciyaari doonaa tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir haddii aan halkaasi magaalada muqdisho kaga soo tagnay tartamada xiisaha leh ka socdana markaana bal sheekooyinka kale aan idiin heyno ayaanu gudagelaynaa markaana haddii aan eegno dalkaasi ingiriiska iyo tartanka efekaabka kooxda kubadda cagta liverpool ayaa xalay waxay ciyaartay kulan ka tirsanaa efa kaabka liverpool ayaana waxay garaacday kooxda wolfis kulankan ayaa ahaa kulan aad u adag islamarkaana dhex maray kooxaha liverpool iyo sidoo kale naadiga wolfis ciyaartan ayaana ahayd ciyaar xiisadeeda laheyd naadiga liverpool ayaana ciyaarta inta badanba gacan ku-heynteeda laheyd wolfisna waxay u muuqatayba inay daafac ay eh, ku jirtay islamarkaana si degan ay ula ciyaarayeen naadiga liverpool labada kooxood ayaana fursado dhowra helay oo goolo loo filan karay balse liverpool ayaa ay ka faa'iidaysatayba goolasha ee fursad u ciyaartaas liverpool iyo wolfis ayaa qaybta hore waxay kusoo dhamaatay barbardhacay weriebera markii laisku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaartana daqiiqadii lixdan iyo toddobaad liverpool ayaa waxay dhalisay gool waxaanuu dhaliyay xidigee lagu magacaabo darwin nunes balse goolkaas ayaa laga diiday kooxda liverpool qalad ayaa lagu tilmaamay goolkaasi inuu ahaa liverpool ayaa halkaas kasii wadatay dadaalkeeda iyadoo u muuqatayba inay diiradda saaraydo inay kooxdaasi garaacdo wolfis islamarkaana ay usoo gudubto qeybta xigta ee wareega waa wareega sideedamaadka tartanka fekaabka liverpool oo wacdarada sii wadato islamarkaana iska heysatay oo kubadda ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad waxay dhaliyeen goolkooda koowaad islamarkaana loo ansixiyey waxaana dhaliyey daafacooda fergil vandag kaasoo ciyaarta ka dhigay halgoolii eber islamarkaana hogaan ku dhiibay kooxda liverpool wolfis ayaana markaasi waxay u muuqatayba inay daafaca kasoo baxday islamarkaana isku dayeysay inay raadiso goolka barbaraha iyadoo kubad aada xiise u lehna la ciyaareysay dhigeeda liverpool balse taasina aysan u suuro gelin oo kooxda liverpool ayaa mar kale waxay sii dheeraysatay hogaanka iyadoo laba gool iyo laba ka dhigtay isla markaana goolka labaad waxaa dhaliyay xidiga reer masar ee maxamed saalax kaasoo kulanka ka dhigay laba gool iyo eber oo ay liverpool hogaankeeda ku dheereysatay waxaana ugu dambeyntii ciyaartaasi ay sidaasi kusoo dhammaatay wolfis ayaa laga reebay tartanka efekaabka liverpoolna way usoo gudubtay wareega xiga kadib kulankaasi marka la ciyaaray waxaa la sameeyey isku aadka efekaabka tartankan xiisaha leh ayaa si rasmiga ah wareegiisa sideedamaadka la sameeyey isku-aadkeeda iyadoo tartankani intii uu socdayba kooxaha manchester united iyo manchester city ay ahaayeen kooxaha ugu waaweyn tartanka sidoo kale liverpool ayaa qeyb ka ah kooxahatan isku soo haray liverpool iyo manchester city iyo sidoo kale manchester united ayaa qeyb ka ah isku-aadka la sameeyey ayaa waxaa leeyahay kulmada sideedamaadka efe kaabka ayaa waxaa la ciyaari doonaaba sideed iyo ilaa iyo sagaal bisha aan haatan ku jirno ee maarso iyadoo inta lagu jiro lasoo gabagabeyn doono wareegis degdamaadka kooxda manchester city ayaa waxa ay ku aaday banley sidoo kale manchester unitedna waxay isku aadeen naadiga fulham halka kooxaha brighton ee ku aaday kooxda lagu magacaabo crimsy halka kooxda la yiraahdo sheffield united oo xalay soo baxdana ay ku aadeen naadiga blackburn sheffield united ayaa hore waxay usoo reebtaba kooxda tottenham ee dalkaasi ingiriiska sidaas ayaa loo sameeyay iskuhaadka tartanka f a kaabka oo sanadkaana xiisiisa wata manchester city manchester united iyo liverpool ayaa waxay yihiin kooxaha ugu tuunka weyn tartankaani iyadoo maaragtay laleeyahayba kooxda manchester united sanadkan waxay u socotaaba inay tartankani ku guuleysato manchester haatan waxay xaqiijisay inay ku guuleysatay tartanka xiisaa leh ee maaragtay waa tartanka xiisaa leh ee la yiraahdo karabokaabka ayay ku guuleysatay iyadoo maaragtay haatan u socota saddex leeg kooba inay qaato ay u socotaa kooxda liverpool tartanka efe kaabka qeyb ka maahan oo hore ayaa looga soo reebay xalayna horyaalka ayaa ciyaartay oo laba gool gooleebre wolfes kaga badisay isku wareega tartanka ifekaabka wareegii dhamaadkan sidaas ayaa loo sameeyey oo kooxaha ugu waaweyn haatan ay ku jiro waa manchester city iyo manchester united fulhami barley ayaa qayb ka ah tartankan jals kuma jirto liverpool kuma jirto oo kooxahaasi hore ayaa laga soo reebay afartaasi koox ayaana haatan isku soo hartay waa sideed kooxoodee kooxda manchester united ayaana haatan waxay u socotaabay u tartamaysaa afarliya koob inay qaato iyadoo haatan karabo kaabka soo qaatay sidoo kale waxay u tartamaysaa fa kaabka meel xiiso leh ayay waxay kaga jirtaa ama kaala fiican ay kaga jirtaa horyaalkeeda premier leaga yurub liigahana waa ay u tartamaysaa Magie système. Ah, ça change pas. Ah, Chauki avec la douane. Est-ce que ça? Avant oo kooxda arsenal oo xalay sii dheereysatay hogaanka horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska shan dhibcood ayaa haatan ka sareysaa kooxda kusoo xigto ee manchester city arsenal ayaana xalay kulan xiisole waxay la ciyaartay naadiga everton kulankan ayaana xalay wax uu noqdayba kulan hal dhinac ah islamarkaana arsenal ay iska maamultay kooxda everton kulankan ayaana ka dhacay garoonka imaaratis stadium oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta arsenaal arsenaal ayaana xalay waxay u muuqatay koox kubadda iska haysata islamarkaana iska maamulinaysayba kooxda martida waheed ee eferton ciyaartan ayaana gabagabadii qaybta hore ee kulanka markay mareydo afartan daqiiqo bukayo saaka yar ee la holin laayahay ayaa shabaqa eferton soo taabtay isagoo goolka koowaad u ansixiyey naadigiisa arsenaal kulankan ayuuna hogaanka ugu diibay kooxda arsenaal daqiiqadii afartanaad balse halkaasii kumay sanay keensane arsenaal oo ah, horey usii wadataba gooldalinteeda ayaa xidiga martinel la yiraahdo ayaa daqiiqadii afartaniyo shanaad oo lagu dara hal daqiiqo waxa uu sii raacsaday goolkiisa labaad arsenal ayaana sidaasi laba gool iyo eber hogaanka ciyaarta ku qabatay cambiya ayaa la galaada arsenaal oo laba gool ku hogaaminayso marka kulanka dib layskugu soo laabtay kooxda arsenaal ayaa daqiiqadii toddobaatani koowaad waxaa goolka saddexaad u ansixiyey odigaad xidigan ayaa maaragtay goolkii saddexaad arsenaal xalay u dhaliyey arsenaal ayaana xalay waxay u muuqatayba koox ku fara adeegaysa inay ku jirto amaba ay sii haysataba hogaanka horyaalkaasi premier leaga ee dalka ingiriiska intaasi kumeys ee keysanaya ciyaarta markii ay mareydo daqiiqadii sideetanaad ayaa waxaa goolka afraad ee ciyaarta dhaliyey gabriel martinelli oo goolkiisa labaad xalay dhaliyey islamarkaana xalay laba gool ka dhaliyey kooxda everton oo marti ugu ahayd guriga maratis stadium oo ay ku ciyaarto naadiga arsenal kulankan xiisaha leh ayaana waxa uu kusoo dhammaaday afar gool iyo eber oo ay kooxda arsenaal xalay ka dhalisay naadiga everton arsenaal ayaana haatanba shan dhibcood oo nadiifa ah waxay ku heysaa kaalinta koowaad ee horyaalka brimer leaga dalkaasi ingiriiska manchester city haatan kaalinta labaad kaga jirta horyaalkaasi manchester city haatan konton iyo shan dhibcood ay haysataa city ayaana shanta kulan ee u dambeeyda ciyaartay saddex kamida ah balse hal waa laga halna bareejo ayay gashay balse kooxda arsenal ayaa waxa u muuqataaba koox hogaanka inay iska dhiibtaan diyaar wahaan haddii laga dhigta xitaa islamarkaana si deg deg ah ugu soo laabanaysa manchester city haatan waxay ciyaari doontaa maalinta sabdiga ee nagu soo aadan newcastle ayayna la ciyaari doontaa haddii ay badiso waxay soo yareyn doontaa dhibcaha looga sareeyo maaragtay arsenal ay ku hayso balse arsenal ayaa isla sabdiga ciyaareysa iyada qudheeda arsenal oo barnamus la ciyaaraysa diga hadii ay badiso horey ayay usii wadan doontaa dhibcaheeda manchester cityna kaalinteeda labaad ayay sii joogi doontaa xitaa hadii maalinta sabdiga ah arsenaal haddii xitaa aysan badin manchester city a u suurageli doonta haddii ay lacag la badiso inay soo yareyso dhibcaha ay arsenaal ka balse arsenal ayaa ahaan doontaa inay hogaankeeda ay sii haysato kooxda arsenal ee horyaalkaasi premier leaga ayaana sanadkani bandhigo cajiiba ku jirta iyadoo ku raaxaysanaysa kaalinta koowaad ee horyaalkaasi brimer liiga dalka ingiriiska waa tahay saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan markana waxaan ugu guda galaynaa sheekooyinka ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha haddii aan eegno tababaraha kooxda reaal madrid carlo anjelotti ayaa hadlay ka kulanka el classic ee caawa wada ciyaari doonaan lugta koowaad ee tartanka samafinaalka koobka la yiraahdo kooba dalareyga reaal madrid iyo barcelona ayaa caawa ka wada balansan garoonka kooxda madridista ee lagu magacaabo santiago barnabeo reaal madrid iyo barcelona ayaana caawa kulmi doona iyadoo tababaraha kooxda real madrid angelotti oo ka hadlay shirkiisii jaraa'id ayaa waxa uu yidhi waa inaan muujinaa amaba maaragtay aada muujisaan shaqsiyad iyo geesinimo kulanka el kalaasico isagoo xidigihiisa ku boorinaya kulankay la ciyaarayaan kooxda eh, barcelona tababaraha eh, ayaa oo sii hadlay ayaa hadalkiis waxauu ku daray muhiim ayuu inoo leeyahay kulankani maadaama ay nagu soo maaragtay aadan yihiin fiinaalka koobka waxa aan mar walba u sameyn doonaa sidii aan uga badin lahayn barcelona islamarkaana aan uga gudbi lahayn finaalka tartankaasi kadib markii barcelona labada lug ka badino ayuu leeyahay carlo angelotti tababaraha kooxda real madrid kooxaha madrid iyo barcelona ayaa caawa waxay ku kulmayaan stadio ee lagu magacaabo santiago barnabeo lugta koowaad ee wareega afardhamaadka tartanka kooba dalareyga kooxahan ayaana laba jeer oo hore wada ciyaaray iyagoo ku kulmay real madrid iyo barcelona sidoo kale kula tartankii u dambeeyey oo wada ciyaareen islamarkaana fiinaalkii sbaanish subarkaabka ee sacuudi carabiya ku wada ciyaareen oo ay markaasina kooxda baarka ka badisay real madrid kana qaatay koobka sbaanish subarkaabka mar kale ay caawada kulmi doonaan iyagoo kulamo kalena ee eh, ka horeeyaan kooxahan real madrid iyo barcelona ayaana ilaa iyo abril laga gaarayo waxaa jiri doona kulamo iska hor imaan doonaan carlo angelotti ayaa waxaa laleeyahay waxaa ka maqnaan doonaan xidigihiisa kale ah david alaaba iyo ferland mendi daafacyada kooxda real madrid ayaa waxaa laleeyahay kulankani waa ay seegi karaan waxaana dib ugu soo laabtay xidhiga daada yar ee lagu magacaabo rodrigos kaas oo caawa ciyaari doona rodrigo ayaa caawa kulankaani diyaar u ah sidoo kale tujameni luka modrig ayagana kulankii hore ayaa waxaa la filayaaba inay kulankaani caawa ay ku soo bilaadaan iyagoo wadajir ah qadka dhexe weliba halka la leeyahay caawa waxaa la heli karaaba tony cruis oo caawa la ciyaari doono kulankan el clasico ee barcelona waa uu kasoo muuqa doonaa ayaa laleeyahay xidigaasi real madrid ayaa xidigeeda naaja mar kale waxaa laleeyahay ee ka doorbidi kartaaba daafaca bidix ama uga ciyaari karaaba halka farfardi uu saddexleyda weerarka caawa uu kasoo muuqan karo kooxda barcelona iyadana waxaa laleeyahay amaba maaragtay macquul ah inay hesho xidigaheeda qaar kamida ah. halka kuwo kalena caawa kooxda baarka dhaawac uga maqnaan doonaan barcelona ayaana dhaawacyo cusub kusoo food yeesheen iyadoo xidigaheeda dhaawacan uu qeyb ka yahay xidiga daadayare lagu magacaabo ansufati baasha ayaa sidoo kale waxa caawa ee waayi doontaa xidigeeda lagu magacaabo robert lwenduski oo dhaawac soo gaaray kulankii hore gafi torres iyo weliba rafinha ayaa waxaa la filayaaba saddexda weerarka baarka inay caawa kasoo muuqan doonaan waxaana leeyahay real madrid ayaa shaxda macquulka ee caawa kusoo geli karta waxay noqon kartaa iyadoo goosho kusoo bilaabi karto waa golhayaheeda cartwos carfajal militay xidiga lagu magacaabo rudiger naja modric tujumen iyo tony cruz falfardi bensema iyo finishas ayaa caawa kusoo geli kartaa laleeyahay iyadoo isticmaali karta shaxda ah afar saddex saddex barcelona iyadana waxay heli kartaa caawa laleeyahay golhayaheeda terstergan sidoo kale goonta arojo iyo christensen ayaa xiddiga lagu magacaa alba dijon basquet frankikese rafina iyo torres oo lagu daray gafi ayaa caawa shaxdeedu noqon kartaa laleeyahay kulanka xiisaha badan ee koobada lareega ah ee u dhexeeya kooxaha barcelona iyo real madrid ayaa caawa waxay soo geli doontaa koob iyo tobanka habeennimo markay saacadu tahay ama caawa shan saac xiliga geeska afrika kooxahan real madrid iyo barcelona ayaana caawa waxay ciyaarayaan lugta koowaad ee tartanka koobadla reyga real madrid iyo barcelona shanta kulana u dambeeyey oo ay labadani kooxood wada ciyaareen haddii aanu eegno saddex kamid ah waxaa badisay barcelona halka laba kalena ay badisay naadiga waa real madrid ee laba kamid kamida ah badisay baarkii real madrid marka kulamada u dambeeyey marka loo eego real madrid ayaa kulanka u dambeeyeyba fiinaalkii sbaanish subarkaabka lagu soo garaacay caawase lugta koowaad ee wareega samafiinaalka tartanka kooba dalareyga waxaa ka dhici doontaa garoonka santiago barnabeo oo ay ku ciyaarto kooxda real madrid shan saac caawa ayayna ciyaartaani soo geli doontaa markaana haddiyaan eegno wakiilka xidiga kooxda chelsea ee raxim sterlin ayaa wuxuu ku adkeysanayaa in xidiga reer england uu markaan uu ku faraxsan yahayba inuu sii joogo kooxdiisa chelsiya iyadoo maalmahan dambe ay soo baxayeen warar xiddigaani la xiriirinaya in suuqa xagaaga marka la gaaro uu ku biiri doono kooxda diriska ah ee arsenaal balse wakiilka xidig rahim sterlin ayaa waxauu leeyahayba sterlin waa uu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxda bluwis oo haatanba waayaheedii ugu xumaa dhex fadhiso xidigan sideed labaatan jirka ah ayaa waxa uu soo gabagabeeyey toddoba sano uu la jooga kooxda manchester city isagoo go-aan weyn uu qaatay kaas oo ahaa inuu kooxda jalsiga kusoo biiro xidigan ayaa waxaa lala xiriirinayay in kooxda arsenaal oo hogaanka premier leaga heesa uu aadi karo marka la gaaro suuqa xagaaga balse wakiilka xidigaani ayaa beeniyey inuu xidigaani kaniga jabsan yahay kooxdiisa bluis islamarkaana waxa uu sheegay uu yiriba raxiim sterlin waa uu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxdiisa waa kooxda waa kooxda lagu magacaabo chelsia oo uu haatan xidigaani ku sugan yahay marka waxa uu leeyahay raxiim sterlin waa uu ku faraxsan yahay inuu sii joogo kooxdiisa chelsia xaalad kasta ay ku sugan taaba kooxda lagama yaabo uu leeyahay xidigaani inuu kooxdiisa chelsia uu kaniya jabo amaba uu kooxdaani uu ka tago maalmihii dambe waxaa la hadalhayay in maadaama jelsiga ee eh, horey arsenaal u siiday xidigeedii lagu magacaabiyay gorginho eh, mar kalena waxaa la dhahayaba jelsiga mar kale waxay arsenaal siin doontaa raxiim sterlin oo markaan diyaar u ah inuu iskaga tago kooxdiisa chelsea balse arintaasi waa uu beeniyey wakiilka xidiga raxim sterling isagoo sheegay in xidigaasi uu ku faraxsan yahay sii joogista kooxda chelsea oo haatanba qayb ka yahay waa tahay saaxiibayaal guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenya inaad kala socoteen ee tan kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo